alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jiray gebagabaysigii qaala almu'alifu raximah allahu tacaala wuxuuhi wayajuusu waxa bannaan atayamumu gabagabaysi ayaa bannaan lilbardi qabow dartii loo gabagabayso waa idaa faqada markuu waayo maa yusakhinu bihi almaa'a biyaha wuxuu ku kulayliyo marka uu waayo aw ama kaanuu hada laa tanfacuhu midaanay anfacaynin tadfiyatu acdaa'ihi xubnihiisa inuu dado ama uu dugsiyo bacda qaslihaa intuu maydhay kadib aw ama laa yaqdiru calayhaa aanu karayninba wayaqdii waa qallaynayaa almutayammimu kii u gebagabaysay lilbardi qabowga kii u gebagabaysay waa uu qallaynayaa waalmutayammimu kii gebagabaysayna waa qallaynayaa alcaasi bisafarihi ee safarkiisa ku caasigaroobay waxaa sheekhuu leeyahay raximah ullahu tacaala wayejuusu tayammumu waxa bannaan qofku inuu u gebagabaysto lilbardi qabow dartii qabow uu uga baqanayo inuu nafdiisa waxyeelo oo nafdiisu ay ku baxdo ama xubin ka mida ah xubnaha jidhkiisa inuu ku waxyeeloobo ama shay niyo foolxumaad darani ay ku timaaddo amaba xanuunka uu ku siyaadinayo ama bogsaadigu uu kaga dibdhacayo waxyaalaha noocaasa haddii uu uga baqanayo oo isagu aqoon u leeyahay ama dee cid lagu kalsoon yahay oo aqoon ilaahay u sheegto waxa bannaan inuu gebagabaysto waxaana u deliila xadiidkii macruufka ay axmed iyo abu daa'uud iyo daaraqudni iyo ay warinayeen saxaabigii camar binulcaas qhaswadii daatu salaasil waa kii yidhi habeen qabow badan oo qabowgeedu aad u daran yahay ayaan ixtilaamay oon isku turuunay waxaan ka cabsaday haddii aan maydho oo biyaha aan ku maydha inaan halaagsamo dabeedna waan gebagabaystay kadibna asxaabtaydii ayaan tukiyey buudhi markii aan soo gallay ee nebiga sala allahu alay sl anu nimi aan soo noqonnay ayay arrinkii u sheegeen aan samaynay markaasaa nebigu sala allahu alay waslam wuxuuhi yaa camr sallayta biasxaabika wa anta junub war ma waxaad tukisay asxaabtaadii adigoo jinaabaysan waxaan yaa rasuulallaahi waxaan xasuustay qowlka ilaahay leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna hadilina ilaahay waxaaday mid idiin naxariisane markaa waan iska gebagabaysay kadibna sidaas ayaan saxaabadii ku tukiyey nebigu sala allahu calayhi wasallam marka arrintaa waxba kama u odhannin idan waxay tusinaysaa markaa qabow dartii in loo gebagabaysan karo ayayna tusinaysaa markaa wayajuusu tayamumu lilbardi qabow dartii inuu qofku u gebagabayso ayaa bannaan laakiin laba arrimood buu sheekhu ku xidho wuxuuhi idaa faqada waa marka uu waayo maa yusakhinu bihi almaa'a biyaha wuxuu ku kulayliyo marka uu waayo ow ama kaana u ahaado hadduu biyaha wuxuu ku kulayliyaba uu waayo laa tanfacu midaanay anfacaynin tadfi'atu acdaa'i xubnihiisa inuu dado oo uu dugsiyo bacda qaslihaa intuu maydhay kadib haddii aanu markaa aanay anfacaynin dadidda uu xubnihiisa dadayaa weeye ow ama laa yaqdiru calayhaa ama aanu karayninba dediddii iyo wixii uu ku dadayey ayaanuba karaynin een marka hadduuse qofkuu helaya biyihii wuxuu ku kulayliyo ama haddii uu dee marka uu maydho markaba uu bustihii isku dadayo iyo tuwaalkii wuxuu isku dadu hayaayo qabowgii dhibtiisii sidaa kaga kaxaysa amaba waa iska qabowuuna waxyeella inay ka soo gaadho ayaannu markaa ka baqanaynin oo dhibaato aanu u keenaynin markaa u gebagabaysan maayo hadda innaga xilligeennan dee dadka in badan oo ka mida ah ayaa guryo waaweyn iskaga jira oo suuliyadoodu ay gudaha ugu yaallaan oy dedan yihiin markaa xataa haddii ay waayaan waxay markaa ku kulayliyaan dee la mid noqon maayaan jawigii furnaa ee markaa ay dhaxantu ku dhacaysay la mid noqon maayaanoo dhibaata ka iman mayso amaa dee waxa la helayaa iminka kilaadho yar ama waxyaalo yaroo dadkaa dabku ugu jiro dee dabkaba la gelinayo oo biyii lagu kulaysanayo ayaa la helayaa waa badan yihiin dad badanoo dee ama buulal ama sandaqada iskaga jira oo suligoodii dabadda yahay oo aan laydhigu jirin oo ayagu dee waxaasoo dhan aan karaynin waa jiraano waa badan yihiin kuwa hadday dhibaata kaga imanayso dee waa gebagabaysanaya laakiin ciddii markaa ka tabaabulshaysan karaysa uma gebagabaysan karto waxaa kaloo sheekhuu raaciyey wayaqdii waa qalaynayaa almutayammimu kii u gebagabaysay lilbardi qabowgaa kii u gebagabaysay salaaddii wuu soo qallaynayaa ha dhowto markay dhaxantii kacdo ama biyihii wuxuu ku diirsadaba uu helo li'anna waxay leeyihiin waxa naadir ah oo dee marla araguuna inuu qofku waayo wuxuu biyaha ku diirsado amaba wuxuu xubnihiisa ku dada ayaa naadira ah. shayga naadirkee laa xukma lahu xugun male baa layidhi wayaqdii isagoo aqallaynaya almutayammimu kii gebagabaysay alcaasii bisafarihi ee safarkiisa isna caasiga ku ahaa markuu biyihii waayo isaguna salaaddii waa soo celinaya uu halkaa ku gebagabaysay qofku mar hadduu caasin bisafarihi uu yahay oo safarkiisani miduu ku caasigaroobo safar macsiyo oo ama dhac iyo boob iyo dil iyo dad waxyeelayntood buu u socdaalay qofka wax la caasun bisafari safarkaasuu ku caasigaroobe waxay yidhahan culimmadu wax rusa ruksooyinkii safarkaa ma leh le'annoo macsiya loogu kaalmayn maayo oo ruksooyinkii safarka wuxuu barha ka isticmaalayaa male markaa isagoo caasu bisafariho ama duulimaad uu dad muslimiina ku duulayo ama uu jidgooyo ugu jiro ama dhibaato uu ku samaynayo safarkaa isagoo ku jira hadduu biyo waayo oo uu gebagabaysto isaguna salaaddaa wuu soo celinayaa waxaa jira markaa gebagabaysiga ay shaaficiyadu ka hadlayaan dhowr jeer oo ay yidhaahdaan salaadda aad ku tukato waad soo celinaysaa waxaa ka mida marka masalan xubnahan mid ka mida uu dee kabniya saaran yahay waxay yidhaahdaan haddii xubnahan gebe laga gebagabaysay wejiga iyo labada gacmood mid ka mida uu kabniya saaran yahay wax allayaaliyo wixii salaad aad ku tukato oo dhan waad soo celinaysaa bay yidhaahdaan le'annu markuu xubin kala saarnaa kabniyaha ama balasarradu isagana dushaad ka masaxaysay intafayowna waad maydhaysay wejiga iyo labada gacmadna waad uga gebgebaysanaysay iminka halkaa ay wax saaran yihiin halkii beddelka u noqon lahayd iyo labada gacmood ee looga gebagebaysanayaba ayadii lafdeedii wax saaran yihiin oo gebagebaysgeedii nuqsaani ku jirta markaa wuu soo celinayaa bay dhahdaa ama yacnii kabniyaha saaray isagoo tahaaro qaba ama yuu saarin intii fayoobaydun yacni kabniyahan iyo dhiyintii laga maarmaankayd intii yacnii loo baahnaa un ha saara ama ha ka badiyo taa soo celinayaa bay yidhaahdaan haddii uu xubnihii gebagebaysiye wejiga labada gacmood meelaan ahayn balasarka ama kabniyuu saaran yahay laakiin intii loo baahnaa wax ka badan la xidho iyadana salaadda wuu soo celinayaa bay yidhahdeen hadday imminka masalan dee lugoo kala tay ama masalan ee meelaha cududda oo kale ayaaba masaa nabar kaga yaallaa dee intaa nabarka iyo intii lagaba maarmaan ah un waa in la xidhaa haddiise ilaa suxulka ilaa halkaa garabka laysku duubo in aan loo baahnayn in la duubo ayaa la duubay taana markaa waa la soo celinayaa bay yidhaahdeen haddii xubnihii weysadaba yaanay ahaanin intii loo baahnaa in ha qabsato haddii marka uu dhigayo waxaan la saarayo aanu tahaaro qabinna wuu soo celinayaa bay yidhaahdaan oo taana waxay uga qiyaasanayaan masalan saw marka markaa masaxiisuu bannaan yahay may ahayn isagoo tahaaro qaba inuu xidho dachumaa fa innii adkhaltumaa taahiratayn sow xadiidku muu ahayn dabeetana hadhow soo la masaxayo waxay leeyahy kaas baan uga qiyaasanaynaayoo waxaan kabniya ama balasar la saaraya qofkana isagoo weyse qaba waa in la saaraa haddii aan la saarin markaa walow xubnihii gebagabaysgaba yaanay ahaanin walow intii loo baahanaa uun haba qabsado hal la saaro balasarke waxallo wuxuu salaad ku tukaday wuu soo celinayaa iyo labadanun markaa inoo sheega kaa gebagabays u gebagabaysay qabowga iyo kaa markaase wargiisa ku caasigaroobay intuba markaas waa uu soo celinayaa hadduuse xubnihii tayamumka mid ka mida mid aanu ahayn meesha wax saaran yihin intii loo baahnaa un haddii la saaray haddii uu tahaaro ku dhigay ayada markaa salaadda ma soo celinaya bay yidhahdeen marka waa inaad fahantaa madhabku wuxuu qabo marka madhabku wuxuu qabo aad fahanto waxaad uga gudbi kartaa maxay u deliishadeen marka aad ogaato waxay u deliishadeen ayaad haddana odhan kartaa madaahibta kale maxay ka qabtaa maxay ayana u deliishadeen markaasaad haddana raadin kartaa maxaa u dhexeeya keebaa si xoog badan laakiin haddaanad midnaba fahmin ee adigu madhab iska soconaya aad tahay yacnii wax fiqihahoo kuwa xasilayaa ma jiro wayaqdi almutayamim lilbardi waalmutayamim alcaasi bisafarihi faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye wixii inoo soo horo maray iyo waxa inoo soo socdaa xaydka iyo nifaaska ayuu halkan inooga hadlayaa xaydku waa dhiigga dabiiciga ah dabeecaddu ay keento ka soo baxa ruuxa dumara ilmageleenkeeda halka ugu fog ayadoo fayow kana soo baxa wakhti gaarana iyo awqaad gaarana ka soo baxa xayd la yidhaahdaa oo isagaa cillo iyo xanuun iyo sabab dhalma midnaba ma keento waa kaa nebigeennu sala allahu calayh wasalam uu ku lahaa haadaa shayun katabahu lahu calaa banaati aadam faqdi maa yaqdi alxaj wahayra an laa taduufii bilbeyt shay ilaahay uu ku qadaray weeye hablaha ilmo nebi aadame haweenaydiiba caaisha miyahayd yacnii intuu bisaraf ku helay xaydku iyadoo oyeysa u yimi caaisha ayay ahayd uu yidhi waa shayun katabahu lahu calaa banaati aadam wax ilaahay ku qadaray weeyaan faqdi maa yaqdi alxaaju xaajigu wuxuu gudanayo oo dhan gudo hayr an laa taduufii bilbeyt kacbada un ha dawaafin markaa waa dhiiggaa wa aqalulxaydi waxa ugu yar xayd wa waleyla habeen iyo maalin wa agaru windiisa ugu badana hamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood wa qaalibuhu sida u qaalibka ayna situn aw sabcun waa lix ama waa toddobaa waxaa sheekhu leeyahy raximahullahu tacaala wa aqallulxaydi inta ugu yar ee uu socdaa yowmu waleyla waa habeen iyo maalin waa afar iyo labaatan saacadood wixii intaa ka yari xayd maaha bay yidhaahdeen way iska dhabarfuran baa la xisaabinayaa wa agaru indiisa ugu badanina khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood weeye haddii uu shan iyo labaatankaa maalmood ka batana dhiigga waxaa loo ictibaarinayaa inuu yahay istixaada iyo dhabar furan istixaadaduna waa dhiig cillaa ay keento oo xidid ka yimaada waana xadas daa'im ah oo haweenaydu xubinkeeday maydhaysaa waxyaalahan ay xidhaane iminka loo sameeyey ayay xidhanaysaa kadib marka wakhtigu gaadho ayay ayay weysaysanaysaa salaaddii ayay u degdegaysaa yacni ayadu saasay isaga wadanaysaayoo axkaam fara badan bay leedahay oo aynu kutubta insha allahu tacaala intan ka dheer aynu ku arki doonno wa haalibuhu sida u ahina ee dumarka haalibkoodu uu yahayna situn aw sabcun waa lix ama waa toddoba wax nusuusahoo yacnii taxdiidka markaasi ah aynu u sheegnay u kala xadaysayna ma jirto laakiin waa istiqraa' iyo dabagal markii lagu sameeyey imaam shaafici dumarkii uu ku sameeyey ayaa markaas sidaa lagu ogaaday waana masala markaa madaahiibtu ay ku kala duwan yihiin haddaba wayaxrumu bilxaydi waxa ku xaaraana waljanaabati iyo janaabo waxa ku xaaraana asalaatu salaad baa ku xaaraan noqonaysa watawaafu iyo tawaafkii wa masul musxafi kitaabka qur-aana taabashadiisii wa xamlu iyo qaadidiisii wa lubthu filmasjidi iyo masaajidka ku nagaanshihiisii wa qiraa'atu lqur'aani iyo qur'aan akhrintii biqasdi alqiraa'a akhrin qasadkeed iyo ujeeddadeed u akhriyaan waxaa sheekhu leeyahy wayaxrumu bilxaydi waljanaaba xayd iyo janaabo waxaa ku xaaraan noqonaya li'annahu labadooduba waa xadasu akbar asalaatu salaad ayaa ku xaaraan noqonaysa oo qofkii junubka ayaa ah gabadhii xaydla ahayd midna salaad looma oggola waa kii xadiidkii saxiixa ah, nuqsaanu diini ilmara maruu ka warramayey tilmaamaya haweenayda marka ay xaydla miyaanay ahayn midaan soominna salaadinna waa tii caaishan waa nagu dhici jiray fa numaru biqadaa'i soomi walaa numaru biqadaa'i salaa xadiidka muslimka waxaa la fari jiray soomka inaan qadhinin laakiin salaada inaan qadhinin nalama fari jirin wa dawaafu dawaafkii baa isaguna ka xaaraan ah way xadiidkii aynu horena u soo tilmaannay daarami iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ay warinayeen nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi adawaafu bilbeyti salaatun dawaafka kacbada lagu wareegayaa waxa weeye salaad waa salaadoo kale ilaa ilaahay baa hadalka xalaaleeyey faman nataqa fi falan yaduq ilaa bikhayr kii hadlayaa idinka mida khayr mooye wax kale yuu ku hadlin iyo fafcali maa yafcalu lxaju hayr an laa taduufi bilbeyt xataa tatahari ama tadhuri inaad ka daahirsanaysaa ama aad ka daahirmaysa beydka un ha markii xadiidkii bukhaariiyo muslim ay warinayeenna uu ahaa haddii haweenayda iyadoo dawaaful ifaadihii ama dawaaful siyaarihi aan samaynin cadadii ku timaaddo kadibna dee socdaalkii iyo markaa xajsii uu ka gaadhay iyo safarkeedii taasi waa masale kaloo culimmadu ay wejiyaal badan u dhigeenoo ayna tilmaameen inay markaa dawaafayso wa camlu kitaabka qur-aana wamasulmisxafi kitaaba qur'aana taabashadii baa ka xaaraana wa xamlu qaadidiisuna waa ka xaaraan labadoodiiba qofkii jiraabaysnaa iyo kii markaxaydahaba wala yamasu lqur'aan ilaa aahir xadiidkeedusa aahir mooy qur'aan waa inaan qof kala taaban laa yamasu ila almutahharuun kuwa marka ay saahiriya ayuunbaa taabanaya walubsu fi lmasjidi masaajidka ku nagaanshihiisuna isaguna waa ka xaaraan oo uma bannaana kii jilaabadan ahaa iyo haweenaydii cadalaha inay ku nagaadaan uma bannaana xadiidkii abu daa'uud ayay deliisheen walow yacni la daciifiye innii laa uxillu almasjida lixaydin walaa junub anugu u xalaalaynaya masaajidka gabadh cadaliya ma jilaabada tole waase la daciifiye laakiin sheekh maxamed saale waxay deliishanayaan xadiidka kale ee bukhaariya muslimba ay warinayaan ciidda ka hadlayey aylan waxaana la faray inaannu ciidda markaa u saarna xataa ee hablihii inaan saarno oo loo wada baxo xataa kuwii madawaat ulkhudur kuwii marka muxajabaadka in la saaro kuwii marka caadad aha in la saaro xadiidku wuxuu tilmaamayay riwaayinkiisa inta u badani wayactasilu lxuyadu lmusallaa dumarkii caadada lahaa meeshaa musalle lagu tukanayo way ka dheeraanayaanoo xagga dambe iyo dhinacyadaya bay ka fadhiisanayaan dacwadda muslimiinta iyo khayrka ayay ka qaybgelayaan musallihii bannaanaa mar hadii la yidhi dhinaca ka maraane lagu tukanayeen masaajidkaba ahayn dee masaajidkiina maxaad u marayn markaa isagana waa kasii awlaysaya waana sida jumhuurulculamaa ay qabaan wa qiraa'atulqur'aani qur'aanka akhrintiisa ayaa isaguna ka xaaraana kii jinaabadan haya haweenayda cadala biqasi alqiraa'a akhrin qasadkeed u akhriyo yacnii u qasad akhrinteed muxuu uga jeedaa haddii uu digri ahaanoo kale u jeedo oo subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina almunqalibuun uu adkaar ahaan uga jeedo xaaraan ka noqon mayso laakiin waa marka uu qur'aan ahaan uga jeedo arrintaasina waa sida ay jumhuurulfuqahaa ay qabaan maalikiyadoo kale ayaa haweenayda marka yacni dhiigu ka soconayo ayay u banneeyaan markaase waagoo dee waa inuu markaa maydhataa bay yidhaahdeen culimmo yaroo markaa iyaga bukhaari iyo ibnu xasmi iyo rag kooban oo markaa iyagu yihi way akhrin kartaa qaar mucallimadda yacni waxbaraysa ama ta imtixaan iyo ku jira ka soo reebayna waa jiraan laakiin jumhuurulculamaa saasay qabaan xadii tirmidiya ibnu maajihii warinaya walow isagana la daciifiye laa yaqra'u aljunuubu walal xaydu shay-an yacni ma akhrinayo ka jilaabadan iyo gabadha xaydale shay min alqur'aan yacni way badan yihiin waxay deliishanay isu geeyaan wa yaxrumu cala alxaydi waxdaa haddaba intaa way wadaagaan waxa gabadha xaydada ahayd waxdahaa keligeed ka xaaraana asawmu soomku waa ka xaaraan wa cubuurulmasjidi masaajidka inay ka gudubtaana waa ka xaaraan in khaafad hadday ka baqanaysaa talwiisahu inay ku wasakhayso bidemmi dhiigga walistimtaacu istimtaac iyo raaxaysi ayaa xaraana ninkeedi fiima bayna sura wa rugba xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa uu kaga raaxayso waljimaacu jimaac iyo ugu tegin filxaydi fii waqti alxaydi haweenida loo tagaana min alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay wayejibu calayhaa waxaana ku waajibaya qadaa'u sawmi ramadaana soomka ramadaan inay qallayso ayaa ku waajibaya duuna salaa laakiin salaadda inay qallaysaa ku waajibi maayo waidanqataca damu dhiiggu markuu go'ana xalla laha sawmu ayaw xalaala duuna alqusr qabla alqusri maydhidda ka hor halkan wuxuu sheekhu inooga tilmaamaya waxyaalihii haweenayda xaydadaha ay la dheerayd ninka janaabadana ayada gaar uga xaaraan noqonayeen wuxuu leeyahay sheekhu yaxrumu calaalxayadi waxdaha kelideed waxaa ka xaaraan asawmu inay soonto soon iyo faral iyo sunna midku doonama ahadee waa ka xaaraan mana guntamayo waa xadiidkii saxiixa aynu soo tilmaamayna bukhaari iyo muslim ay warinayeen nuqsaanta diinta weyneeda markuu ka hadlayey alaysa idaa xaadad lam tusalli walam tasum miyaanay ahayn haweeneed markay xaydata aan tukannin soominna wa cubuuru lmasjidi masjidka inay ka gudubto ama ka tallowdo ayaa ka xaaraana in khaafa talwiihahu haddii ay ka baqanaysa inay ku wasaqaysa bidami dhiigga ayadoo markaa dee masaajidkii laga ilaalinayo ilaa nebigu sala allahu alay waslam masaajidka wuxuu ku tilmaamay mid markaa dee salaad iyo qur'aan iyo dikri loo dhisay oo qaaduuraadkan iyo marka waxyaalaha qurunka aanu habboonayn inuu yahay haddii kale oo markaa aanay waxba kaga daadanaynin way dhex mari kartaa way ka gudbi kartaa dee qof kasta oo nijaaslina e isaguna waa la mida masaajidka inuu wasakheeyuu nijaaseeyo looga baqanayo li'annu nebigeennu sala alla sl amara bibanaa'i ilmasaajid fi duuri wa an tunadaf wa tutayab wuxuu faray in masaajida xaafadaha laga dhiso wuxuu faray in la udgiyo oo la nadiifiyo masaajidda walistimtaacu raaxaysi ayaa ka xaaraana fiima bayna sura wa rukba xudunta iyo labada la wixii u dhaxeeya yacnii ninkii uu kaga raaxaysto waa ka xaaraan factasilu nisaa fi dumarkii ka dheeraada inta ay caado leeyahin walaa taqrabuhunna ha u dhowaanina baale xataa yadhurna intay ka daahiroobayaan fa idaa tadaharna faatuuna min xaysu amarakum allah markay daahirsaan halkii ilaa idin faray uga taga baa layidhi yacni hadday taabasho waxa la wixii istimtaac la odhanayo dhan ayaan intaa la oggolayn mida qaar oo waxaa isagana xadiid kale oo imaam bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan oo caayisha ay leedahay waxay midkaayo markay caado leedahay haweenkii dumarka wuxuu fari jiray ee uu doona la ba'ashiro inay markaa isaar iyo markaa googaladii hoosgundii soo xidhatay ayuu fari jiray fii fawri xaydatiha markaa dee dhiiggeedu markaas uu bilowga yahay ee mucdamkiisu socdo kadib ayuu la baashiri jiray nebigu markaasaa waxay leedahay oo kineebaa markaa xaajadiisa ama xubinkiisa u ilaashanaya siduu nebi moxamed sallas u ilaashan jiray marka idinku raggiinna kalaystira bay leedahay oo halkaa seeraha ha ka agdhowaannina xaaladda ila nebi maxamed lama midtihiinoo si isagu isu helanaya isu helanaysaan laakiin xadiid kale oo imaamu muslim ayaa jiro oo isagana ay ka xoojiyaan oo isnacuu kulla shayn ila nikaax wixii aan wadi ama galma aan ahayn in la oggol yahay oo istimtaaci maa bayna sura wa rugba ay bannaan yihiin waxaan ahayn wadiga xadiidkaasaa jiro oo isagana imaam muslim warinayo oo ay manhakan kale ka hormarinayaan waxyaalaha ka xaaraanta ah haweenada waxaa ka mida ah marka ay caadada ay yacni caadala iyadana in la furo ayaa iyadana ka xaaraana haddii haweenay ay sarkeen ninka tahay ayaduna haweeney markaa khuluc samaysay oo furiinku xaggeeda ka socda aanu ahayn in la furaano waa ka xaaraano talaaq bidciya baa la yidhaahdaa fa talliquuhunna liciddatihin wakhtigaa ciddadooda ay bilaabayaan furabaa ilaahay dumarka yidhi dee ciddadana waxay bilaabayaanuun marka ay daahir noqotay intan caadada leedahay ciddadii u socon mayso ciddadii baa ku dheeraysoo taana lama oggolaa waxaa kaloo sheekhu raaciyey waljimaacu fi lxaydi jimaaca iyo mucaamalada lagu sameeyo haweenaydii xilligaa icaadada leeday min alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn ayay ka mid tahay ee qofka la yimaadaa faasiquu ku noqonayo haddii uu xalaashadana wuu kuba gaaloobayaaba walaa taqrabuhunna xataa yadhurna ilaahay wuxu uhi ha inta ay ka daahirsanayaan kabiirana waxa weeye qofka dembiga yacni markuu samaynayo loo arkayo qof aan diintu u aaba yeelayn inuu yahay ayaa la yidhahdaa kabiira ama macsiyo kasta oo dee xad adduunyada lagu xado ama waciid darani kitaabkiiyo sunnaha ugu soo arooray ayaa la yidhaahdaa markaa kabaa'ir iyo sakayr bay markaa u qaybsadaan dunuubtu wa yajibu calayha haweenadii caadalahayd waxaa ku waajibaya marka ay dee caadadii ka dhammaato qadaa'u sawmi ramadaana soomka ramadaan inay qalaysaa ku waajibaya duuna salaa salaadda inay qallaysaa kuma waajibayso waana sidii xadiidkii dee bukhaariiyo muslim ay warinayeen mucad ay lahayd cayisha ayaan weyddiiyey oo aan ku idhi maxay haweenaydaa xaydlada soomkana u qalaysaa salaadana ay u qallayn weyde ee eh, maxay soomkana u qallaysaa salaadana aanay u qallaynaynin markaasa waxay tidhi kaana yusiibuna daalik wakhtigii nabiga arigaasi waa nagu dhici jiray fa numaru biqadaa'i sawmi walaa numaru biqadaa'i salaa waxaana la fari jira soomka inaan qallayno salaadda laakiinna lama fari jirin midda labaad diinteennu waa diin diinulyusr mar haddii ay de waxani wax ilaahay ku qadaray uu yahay oo ayagu aanay ficil ku lahayn salaaddiina ay fara badan tahay wakhtigina laga yaabo toddobaad inay noqon karto dee qallaha ay soo qallayaan mashaqeyo dhib baa ku sugan laakiin soomku isaga waa iska kooban yahay masale kale ayuu halkan nooga hadlaya wuxu uhi waidanqadaca damu dhiiggu markuu go'o xalla laha sawmu soom ayaa waxaa la la qablalqusi waxyaalahan haweenayda ka xaaraanta ah leh ilaa koob iyo toban bay culimmadu gaadhsiiyaane waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qaar waxay xaaraantoodu ku xidhan tahay ilaa inta dhiigu ka go'ayo qaarna ilaa intay ka maydhanayso waa ka xaaraan haddaba laba shay ama saddexba waxay idhahdeen marka uu dhiigu go'o ayaga xaaraannimadoodu waa kor noqotay waxaa ka mid ah furniinkii mar hadduu dhiigu go'o yaanay maydh daahirsanninbe dalaaqii waa furan yahay mar hadduu dhiigu go soomkiina waa furanyao haweenaydii way iska niyeynaysaa walow waaga ka hor ka go'o way iska niyeynaysaa walow waaga kadibba ha maydhatee aduuru biniyati tacabud bay ayadana inay ku tahaaro qaadato way iska maydhan kartaa laakiin inay tahaaro qaadasho u niyeyso ayaan loo oggolayn taana markaa waa ka korqoday saddexdaa mooyaane inta kale waxay ku xidhan yihiin intay ka maydhanayso oo salaadii arrimihii marka aynu soo marray tawaafkii masrulmasjid xamluhu allubsu fi lmasjid qira'at lqur'aan waxyaalahaasoo dhammi waxay ku xidhan yihin ilaa maydhashada wa yaxrumu binnifaasi nifaaska waxa ku xaaraana maa yaxrumu bilxaydi xaydka wixii ku xaaraan noqonaya baa isagana ku xaaraan noqonaya wannifaasuna huwa damu lkhariju waa dhiigga soo baxa bacda alwilaadati dhalmada dabadeed ayuu soo baxaa isaga waxa la yaaliyo wixii xayd ku xaaraan noqonaya baa ku xaaraan noqonaya waana masala ay culimmadu u badan yihiin nifaasna wuxuuna yidhi wayaxrumu binnifaasi maa yaxrumu bilxayd hortaas waa masalo wanifaasuna huwa damu lkhaariju bacda alwilaada waa dhiiggaa imanaya dhalmada kadib shaaficiye hadduu dhalmada ka horeeyo nifaas maaha bay leeyihin culimo badanna waxay tilmaameen maalin iyo laba mar hadday haweenaydana fooshi hayso wixii ka yimaada nifaasumaa loo ictibaarinaya laakiin ayagu fahano waa wixii dhalmada ka dambeeya ayuunbay nifaas u ictibaarinayaan wixii kale damulfasaad ay ku cibaadaysanaysa haweenaydu ayay u ictibaarinayaan deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam